بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الإيلاء هذا كان كتاب الإيلاء ilaagii ayuu kitaab yahay ilaagu luqatan waxaa weeye alxalifu dhaar wey siduu shaacirku yidhi waakdabu maa yakuunu abulmuhanna idaa aala yamiinan bialaaqi waakdabu maa yakuunu abulmuhanna yacni abulmuhanna wuxuu ugu been badan yahay idaa aala markii uu dhaarto yamiinan bialaaqi alaaqi markuu dhaarto ugu been badan yahay wuxuu haddaba ilaagani ahaa xilligii jaahiliyada alaaq dabeetana sharciga ayaa xukunkiisa bedelay muuna jiri jirin awal islaam ama isticmaali jirin ilaaga harcigu wuxuu ku koobay ilaagii inuu ninkii ka reebtoomo inuu u tago xaaskiisa gebi ahaanba ama in ka badan afar bilood isla markaana uu ka dhaarto uu ka dhaarto reebtoomid keliya maaha inuu ka dhaarto inuu xaaskiisa u tago gebi ahaanba ama in ka badan afar bilood waxaana asal u ah qowlka ilaahi uu yihi liladiina yuuluuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur fain faa'uu faina allaha gafuuru raxiim liladiina kuwii waxaa u sugnaaday ka dhaaranayay min nisaa'ihim dumarkooda tarabusu arbacati ashhur afar bilood inay sugaan ayaa u oo macnaa afar bilood baa loo sugayaa oo loo kaadinayaa waayahay waana xaaraan ilaagu xukunkiisu waa xaaraan waaya arkaan buu leeyahay ilaagu arkaantiisu waa afar xaalif muddo maxluuf bihi iyo maxluuf calayh xaalif waa kii dhaaranaya waa zawjkii muddaduna waa afar bilood wax ka badan sida noo imaan doonto maxluuf bihina wixii lagu dhaaranayana waa allah ilaahay subxaana wa tacaala ama sifaadkiisa ama alaaq ama cidqi wixii la halmaado maxluuf calayhina waa jimaaci wixii laga dhaaranaya wey afarta waynoo imaan doona iyagoo faahfaahsan huwa wuxuu yihi mualifku wuxuu ku bilaabay xaalifkii ruknigii koowaad buu ku bilaaba xaalifkii wuxuu yidhi huwa ilaagii xalifu zawjin zawj dhaarashadii weeye zawjkaasoo yasixu uu asaxayo alaaquhu alaaqiisu layamtanicanna lawallaahi yamtanicanna ka reebtoomaa oo ka reebtoomaa min waihaa gabadha inuu u tago mulaqan gebi ahaanba aw amase fowqa arbacati ashhurin afar bilood wax ka badan waljadiidu muctamadu waxaa weeye qowlka jadiidka ah annahu ilaagii laa yakhtasu inuusan khaas ku ahayn bilxalifi billaahi tacaala ilaahay oo lagu dhaarto wa sifaatihi iyo sifaatkiisa bal iska dhaafee low callaqa hadduu ku xidho bihi ay bilwai wadigii oo laga tago alaaqan alaaq haduu ku xidho aw cidqan ama addoon uu xoreeyo aw qaala uu dhaho in wadiituka haddii aan kuu tago falilaahi ilaahay wuxuu u leeyahay calaya dushayda salaatun salaad aw amase sawmun soom aw amase xajun xaj aw amase cidqun xorayn aan addoommo xoreeyo kaana wuxuu noqonayaa muuliyan mid ka dhaartay gabadhii waayahay wuxuu ku bilaabay ruknigii koowaad ee xaalifka ahaa isagoo tacriifinaya ilaagii ilaahi waxa weeyaan buu idhi xalifu zawjin nin inuu dhaarto waayahay weliba zawjkii marka lagu yidhi xalifu zawjin waa xaalifkii inuu zawj yahay shardi ah maxaa kaa baxay qof aan zawjba ahayn gabadhi hadduu ka dhaarto ilaa ma noqonayo duudho gabadhan uma tegayo xataa hadduu guursado ilah ma noqonaya sida noo imaan doonta mualifku dib uu ka sheegi doono weliba zawjkii waxaa lagu sii qaydey yasixu alaaquhu furiinkiisu inuu asaxayo oo qofka ilaah uu ka asaxayo waa kanuu ka asaxayo alaaqu waaya maxaa kaa baxay ilmihii yaraa alaaqiisu ma asaxayo ilaagiisuna asixi maayo majnuunkii kii waalaa alaaqiisii ma asaxaynin sidaa darteed ilaagiisuna asixi maayo mukrahi kii la khasbay waxa weeye dalaaqiisii ma asaxaynin wabitaali ilaagiisana asixi maayo waxaa soo gelaya marka lyasixu alaaquhu qofkii xorka ahaa addoonkii muslimkii gaalkii kii la dhufaanay waxa weye ama dhufaannaa kii sarkhaansanaa ee sarkhaannimadiisa ama waxaan uu eh, maskaxdiisu ay ku tagtay ku xadgudbay ee sakradiisi ku xadgudbay waxaaso dhan baa soo gelaya waxay kuwaasoo dhan dalaaqoodu wuu asaxayaa sidaa darteed ilaagooduna wuu asaxayaa waaya wuxuu ku dhaaranayaa haddaba layamtanicanna min waiha gabadhan inuu eh, joojinayo wadigeeda oo usan gabadhan u tegaynin gabadhan xaaskiisa ah inuusan u dhowaanaynin ayuu ka dhaaranayaa waaya oma tegayuu leeyahay gabadhaas wallaahi laa aطacuhaa buu waaya kaasi hadda waa rukniga koobaad labaadna waxa weeye muddadii oo waxa weeye muطlaqan gebi ahaanba inuu ka dhaarto oo uusan muddo sheeginba gabadhan walle inaan u tegayna buuri marka muddo muusan sheegin ama wuxuu sheegay muddo ka badan afar bilood fowqa arbacati ashhur afar bilood wax ka badan uma tegi wili maalan shan bilood lix bilood sanad aduu muddo afar bilood ka badan waaya markii la yihi afar bilood wax ka badan waxaa halkaa ku baxay hadday muddadii uu ka dhaartay afar bilood ka yartay hadduu bil ka dhaarto iilaa ma noqonayso hadduu laba bilood ka dhaarto hadduu saddex bilood ka dhaarto iilaa ma noqonayso hadduu afar bilood xataa ka dhaarto iilaa ma noqonayso ilaa ay afar bilood ka badato maxaa afar bilood loogu xadiday maxaa yeelay dumarku waxaa lidhi inta ugu badan ay gabadhu ka samri karta ninkeeda waa afar bilood sayid cumar baa la weydiiyey radi allahu tacaala canhu gabadhu imisay ninkeeda ka samri kartaa wuxuu idhi laba bilood bay ka samri kartaa bisha saddexaadna sabirkeedaa yaraanaya bisha afaraadna sabirkeedu wuu dhammaanayaa waay marka afar bilood wax ka badan gabadhii dhib buu ka noqonayaa in ninkii uu uu ka dhaarto inuu u tegayo midda kale wuxuu u qastayaa mudaara gabadha inuu dhibo waana xaaraan de inuu u qasdo weliba ku dhaarto gabadha inuu dhibayo taas waa xaaraan waaya haddii isagoon ka dhaaranin uu iska joojin lahaa waddigeeda afar bilood wax ka badan muusan ku dambaabeen calaa madhabina laakiin maadaama uu ku dhaartay waxay tusinaysaa inuu u qasday gabadha inuu dhibayo saa darteed taas ayaa ilaah noqonaysa oo xaaraan noqonaysa waayahay rukniga saddexaad waxa wey wixii lagu dhaaranaya almaxluuf bihi wixii lagu dhaaranaya waxa weeyaan buu idhi alxalif biاllaah yani waxa lagu dhaaranayo waa inuu noqdo ism min asmaa illaah magac magacyada ilahay ka mid ah ama sifa min sifaat ilah sifaatka ilaahay marka ilaahay asmaadiisa oo lagu dhaarto bilaahi tacala ilaahay lagu dhaarto sifaatkiisa oo lagu dhaarto sidoo kale alaaq inuu ku xidho oo u dhaho haddii gabadha aan u tago xaaskaygu way furanta ama ayadaaba iga furanba ayadaaba iga furan bui ama cidqi buu ku xidho wuxuu yidhi hadda gabadha u tago addoonkaygii waa xor ama addoommahayga waa xor ama qur isku laasimiyey qurba aan waajib ku ahayn isku waajibiyey oo wuxuu yidhi haddaan gabadhaa u tago ilaahay wuxuu gu leeyahay inaan intaas oo salaadod u tukado ama inaan intaas soomo ama inaan xajiyo ama inaan addoommo xoreeyo marka qurba aan waajib ku ahayn ayuu isku waajibiyey waxaasoo dhan waxa weeyaan ilaagi wuu ku xasilayaa ilaagii wuu ku xasilaya maxaa yeelay dhammaan waxyaabahan idil waxay ka siman yihiin markii laga soo tago in isamka ilaahay lagu dhaarto ama sifo sifaadkiisa ka mid ah waxyaabahan o dhan qofka waxay ku xambaarayaan ama cidqi ha ahaado ama alaaq ha ahaado ama qurbo uu isku waajibiye ha ahaado inuu qofkii asagoo iska ilaalinaya waxaas uu uu ka dhaartay ama uu ku xidhay wadigii ka tegitaankiisii inuu wiii ku laazim u ka cabsanaya inuu alaaqii ku laazim u ka cabsanaya in addoomihii ka xoroobaan yuu ka cabsanaya inay dee qurbadan ku laasimto ka cararaya walidaalika waxaa ka laazimaysa gabadha inuu he ka fogaado maadaama marka ay waxyaabahan o dhan u waajibinayaan ninkii inuu xaaskiisii ka fogaado ayay keenaysaa inay noqoto ilaa marka fii xukmi اlxalif weyaan waaya xalifkii ayay la xugum noqonayaan dhaarta laakiin xagga kafaarada way noo imaan doontaa inay kala duwan yihin dib bay nooga imaan doontaa insha allah waaya wuxuu idhi huwa ilaagii xalifu zawjin inuu dhaarto weeye zawjkaasoo yasixu uu asaxayo alaaquhu furiinkiisu layamtanicanna inuu ka reebtoomayo uu ku dhaarto min wadiha gabadhii inuu tago muطlaqan gebi ahaanba aw amase fowqa arbacati ashhurin afar bilood wax ka badan inuusan gabadhaa u dhowaanin buu ku dhaartay waاljadiidu muctamad waxaa weeye annahu ilaagii laa yakhtasu inuusan gaar ku ahayn bilxalfi billaahi tacaala ilaahay oo lagu dhaarto wa sifaatihi iyo tilmaamihiisa bal iskaba dhaafe low callaqa haddii uu ku xidho bihi ay bilwadi wadigii hadduu ku xidho alaaqan furiin hadduu ku xidho aw amase cidqan xorayn hadduu ku xidho oo maalan uu dhaho haddaan gabadha u tago xaaskayga ah xaaskayga kalaa furan buui ama iyadaaba iga furan buui taas dalaaq ku xidhay ama cidqiguu ku xidho wuxuu idhi haddii gabadha aan u dhowaado addoommahaygaa xor ah aw mase qaala wuxuu hi in wadiituki haddii aan kuu tago falilaahi ilaahay wuxuu igu leeyahay calaya dushayda salaatun salaad buu igu leeyahy aw mase soomun soom buu igu leeyahy xajun ama xaj buu igu leeyahy cidkun ama xorayn buu igu leeyahy kaana muliya mid dhaartay buu noqonayaa oo gabadhii ka dhaartay walow xalafa haddii uu dhaarto ajnabiyun nin aan gabadh qabin oo ajnabi ah haddii uu gabadh uusan qabin ka dhaarto calayhi calaa tarki lwadi wadigi inuu ka tegayo oo tusaalahaan wuxuu hi wallaahi laa aطauki gabadh ajnabiyada uusan qabin bu u ilahi baan ku dhaartay inaan kuu dhawaanan oon ku wadinayn fayamiinu taasi waa dhaar maxdatun oo barax tiran fain nakaxahaa gabadhaa hadduu guursado falaa ilaaha ilaah ma jiro waaya masaladan waxay ixtiraaz ka tahay oo laga ixtiraazaya ama laga saaraya shardigii mualifka horey uu ku sheegay ee rukniga koobaad ee ahaa in qofkan ilaaga la imaanaya inuu yahay zawj waa fahamtay soo maaha hadduuna ka waran oo uu ka dhaaranayo xaaskiisa ayn ahayn oo gabadh islaamyada halkaas ka maraysan buu yidhi wallaahi la aطawki kaasi ilaah ma noqonaya maya ilaah ma ahee waa yemiinun maxda dhaar barax tiranoo waxa weeye khaalisa ah wey waaya oo xukunkii ilaaga ah, aanu ku tacalluqaynin xukunkii ilaaga ah, halkan ma soo gelayn haddaba haduu gabadhaa guursado ka war gabadhii uu yidhi wallaahi laa adawki ayuuba guursaday markuu ka dhaartay kadib taasina falaa ilaah ilaah ma jirayo oo muddadii ilaaga loo samayn maayo muddadii ilaaga ee arbacata ashhur ee dib nooga imaan doonto asagii loo yeeli maayo hadii uu e, muddadii uu ka dhaartay gabadhaas dhexdeedii oo ugu tagana waxaa weeye aarau ymiin ayaa ku waajibaysa aaratu ymiin waa ka kole fayamiinu maxda yani xuunkii dhaarta unbaa meesha dhimanayso ilaa ma jire laakiin waxaa meesha jira yemiin oo gabadha maydi kuu tegi maayo ma guursaday ma u tagay waxa weeye markaa kafaaratu yemiin baa laga rabaa kafaaratu yemiin ayaa laga rabaa kafaaratu yemiinna waad garanaysaa walow aalaa hadduu ka dhaarto min radqaa'a gabadh awdan aw amase qarnaa'a gabadh waxa weye meeshii lafi ay awday aw amase aalaa u dhaarto majbuubun mid go'ano ahoo xubintii tarankaba laga jaray lam yasixa ma asaxayo ilaagii cala almadhabi muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi haddii nin u ka dhaarto gabad awdan oo xubinteedii tarankaba laf ay awday ama cad Eh, ama asagaaba go-ano ahaa oo waa xubintii tarankaaba maqnayd oo la gooyey oo xubinba ma leh u jimac ku sameeyo dee waa ila ma noqon karo maba asaxa ila maaa yeel marka horeba horta jimaac maba jirayba gabadhan awdan marka horeba lama jimaacayn jimaaceedu suuragalba ma ahayn way fahamta soo maa marka wax iidaa ah oo meesha xasilaya ayaan jirin qasduliidaa baa la waayey maxaa yeelay qaacidada usuuliga waxay leedahay alxukmu yaduuru maca cilatii wujuudan wa cadaman xukunku had y wuxuu la wareegaa ciladiisa xagga jiritaanka iyo waayitaanka cilada ilaaga maxay ahayd loo xaaraamtimeeyey axkaamta uga dhalanaysay gabadha ayuu dhib ugu sugnaa oo lagu dhibayey halkanna dhib uguma jira gabadhii marka horeba gabadh awdan bay ahayd waa taa markan asagu uu majbuubka ah ee xubintii tarankaba laga jaray taasina marka horeba dee jimaac kama suuroobaynin oo gabadh ayadaaba la joogtay nin majbuub dhaartiisa wax macnayo soo kordhinayso maba jiro ma jirto wax macnay soo korinayso waaya qiil ba wuxuu leey maye labadoodaba labada masaleba ilaahi waa saxaya maxaa yeel ayaddu waa caam ayaddu mayna kala qaadin gabadhii radqaaga ahayd ama qarnaaga ahayd iyo ninkii majbuubka ahaa yani ayaddu istinaa mayna ku samayn ayaddu waa caam liladiina yuuluuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur buu ilahay marka qiil baa wuxuu leeyahay ilaahi waa ansaxaya waaya diinta waxay u baahan tahay fahan Eh, waxawey qoto dheer sababtoo ah aayaadka iyo nusuusta dawaahirtoodana iska qaadan mahaye cilal bay ku xidhan iyo axkaam iyo qawaacid bay ku salaysan yihin marka cilashii iyo maqaasidii hadday meesha ka baxaan xukunkiina meeshu ka baxaya wuxuu ihi walow qaala hadduu dhaho wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa wadiituki kuu tegi maayo oo ku jimaaci maayo arbacata ashhurin afar bilood faidaa madad hadday tagto afartii bilood fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa wadiituka kuu tegi maayo arbacata ashhurin afar bilood aw ama wahaakadaa sidaas ayuu ku socday sidaas si la mid ah ayuu miraaran yidhi marar falaysa biguulin mid dhaartay oo gabadhii jamaaceeda ka dhaartay ma aha oo xukunkii ilaahigii ku dareeri maayo filasax muctamad haddaan qabano ninbaa xaaskiisa wuxuu ku yidhi ilaahay waxaan ku dhaartay inaanan afar bilood ku jimaacayn waaya hadday afartaa bilood dhammaatana ilaahay waxaan ku dhaartay inaanan afar bilood kuu dhowaan wahaakada madaalan mar saddexaad iyo mar afraad buu saagiri tusaalaha ama labadaas ku kaaftoomay ama uu ku daray mar saddexaad iyo mar afraadba waaya kaasi muulim ah buuhi oo ilaagii xukunkiisii qaban maayo maxaa yeelay meesha waxaa ka baxay faa'iidadii ilaaga oo maxay ahayd in ninka markay afar bilood dhammaato welina ilaagii uu ku jiro laga dalbo inuu gabadhan ama uu u tago ama uu he ama uu furo ninkana afar bilood afar bilood afar bilood buu yidhi soo marka muddada isku dari ee gooni gooni baa loo xisaabinayaa muddada ilaagana waxaan idhi afar bilood wax ka badan wey ninkana afar bilood buu yidhi afar bilood waxaan idhi afar bilood wixii ka yar ah noqonayo dabeetana wuxuu yidhi afartaa bilood hadday dhammaato ilaahay waxaan ku dhaartay inaan afar bilood kale kuu dhowaanayn marka muddo kasta gooni baa loo xisaabinayaa waa fahamtay soomaa afar bilood markay dhammaato gabadha ma dhigi karto ninkan ama jimaaci ha sameeyo ama haddii kale ha furo ma karto sababtoo ah dee uu ka dhaartay dhammaatayba ma soo ma afarta bilooda soo socotana ma dalbi karto maxaa muddadii lamaba gaadhinba kaato afar bilood ha dhammaato taa marka dhammaato haddana waxaa leenahay waxa weeye afar bilood ka badin wahaakada marka halkan waxaa la eegay afar bilood mid kasta muddadii gooni baa loo xisaabiyey khilaaf alasax wuxuu leeyahy qowlka aaniga ah waa muuli sababtoo ah meesha wuu yaallaa gabadhii uma dhowaanay muddadaas afarta bilood ah haddana afar biloodba uma dhowaanay marka macnihii waa ka agga xaqiiq ahaan yuusan iila ahaan laakiin agga xuunkii uu ilah noqonaya dararkii ilaah ku jira uu ku jiraa buu leeyahay waaya walow qaala hadduu dhaho wallahi ilahay baan ku dhaartay laa wadiituku kuu tegi maayo hamsata ashhurin shan bilood faidaa madad hadday tagto fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa wadiituku kuu tegi maayo sanatan sanad faila'aani waa laba iila ayaa meeshaa ku jira likullin mid walba oo labadii ilaa ka mid ah xukmuhu xukumkiisiibaa u sugnaaday tani way ka duwanta ka dhaartay gabadhii shan bilood haddana hantaa bilood haday dhammaato wuxuu ilaahay waxaan ku dhaartay inaana sanad ku dhowaanin marka waa laba ilaa oo isku xiga mid kastana shuruuddii ilaagaa laga helay ka horena afar bilood uu ka badanyay ka dambana waaba sanad bisha shanaad dhexdeeda yay dalbanaysaa oo leedahay ninkan afartii bilood way dhammaatay ilah loo sugo weliba maalmaha dheer waa fahamte soo ma markaa ninkani ama e, xaaskiisii ha u soo noqdo ama haddii kale ha fasaxo qaadigii bay ku dacweynaysaa waaya ama faya ama alaaq labada mid baa laga doonaya hadday dalban weydo oo muddadii kale ay bilaabato waxaan leenahay sug ilaa afar biloodoo kale muddada ay ka tagto afar bilood markaad tagto ayaa dalban kartaa inuu faya sameeyo ama uu hee ama uu fasaxo waay marka waa laba iilaa oo kala madax banaan likullin xukmu markuu leyahy waa saas mid kasta gooni ayaa xukunkiisa loo siinayaa mid kasta gooni baa loo siinaya waaya wuxuu idhi walow qayada hadduu ku xidho waddiga ka tegitaankiisii bimustabcadi اlxusuuli wax helitaankiisu uu fog yahay ama la fogaysanayo fi اlarbacati afartii bilood gudaheeda wadalika miaalka nusuuli ciisa nabi ciise soo degitaankiisii weeye sal اllahu alayhi wasalam famuulin mid markaa gabadhii ilaah ka sameeye weye wain danna hadduu maleeyo xusuulahu wixii uu ku xidhay inuu dhacayo qablahaa muddadii ka hor afartii bilood intayna dhammaanin ka hor falaa markaasi muuli ma noqonayo wakadaa waxaa la mid a ah uusan muuli noqonaynin low shaka hadduu ka shakiyo wixii mustabcadkae la fogaysanaya inuu dhacayo muddada dhexdeeda iyo inuusan dhacayn hadduu ka shakiyana waxa weeye iilaa ma noqonayo fil asaxi muctada haddaan qabano nin baa gabadhiisa inuu jimaaceeda ka tago wuxuu ku xidhay shay in la helo afar bilood gudaheed ay baciid tahay oo aada fog tahay maalan wuxuu idhi wallaahi laa waطituki xataa yanzila ciise bnu maryam buui ilahay ku dhaartay kuu dhowaan mahayo oo kujamac mahay ilaa uu nabi ciise soo dego marka nebi ciise inuu muddadaa afarta bilooda gudaheeda uu soo dego waa shay baciid ah agga waxaa weeye aahirka sida daahirka ah, in afar bilood ka dambayn bay yani waxaa weeye usoo degdegaya dihniga ama u dhaho maalan ilaa uu dajaal ka soo baxayo ama ilaa cadceed ay ka soo baxayso min maqribiha waxaasna waa wax mustabcad alxusuul ah dhicitaankiisu uu fog yahay qofki dee uu fogaysanaya afar bal gudaheed inu ku dhaco waxaas markaasi ilaah buu noqonayaa ilaah ayuu noqonayaa maadaama ay fog tahay afar bilood inuu ka soo horeeyo haddii uu maleeyo afar bilood intayna dhammaanin inuu ka soo horreynayo shaygii ilaah ma noqonayo tusaale ahaan wuxuu idhi ilaahay baan ku dhaartay kuu dhowaan mahay ilaa uu roob ka soo do'o ilaa uu guga curto ama uu roobku soo do'o kuu dhowaan mahayu afartii bilood dhexdeeda waa laga yaaba inuu roob soo doo waa suuragal wey marka waa wax la fili karo saa darteed kaasi ilah noqon maayo haddii laga shakiyana waxaan wa yani inuu afar bilood gudaheed la helayay inuusan inlaan la helayn ayaabaa laga shakiyey taana waxa wey ilah ma noqonayo taana ilah ma noqonayo waa un yemiin labadaas waxay noqonayaan dambe mujarad yemiin bay noqonayaan dhaar marka haddii gabadhii uu u tago intuusan roobka soo di'in waxa weeye kafaara ku waajibaysa wahaakada walow qayada hadduu ku xidho alimtinaac can wad wadigii oo laga fogaado bimustabcad اlxusuuli wax helitaankiisa la fogaysanayo fi اlarbacati afartii bilood gudaheeda wadalika mihaalka nusuuli ciisa nabi ciise soo degitaankiisa weeye salى اllahu عalayhi wasalam famuulin mid ilaa la yimid weeye wain danna hadduu maleeyo xusuulahu wixii uu ku xidhay in la helayo qablahaa afarta bilood intayna dhammaanin ka hor falaa kaasi ilaa ma noqonayo falaa yakuunu muliyan muuli ma noqonayo wakadaa waxaa la mid ah low ka shakiyo wixii mustabcadkaa ah inuu dhacayo afartaa bilood gudaheeda ayadna ilaa ma noqonayo fil asaxi muctamad aan wa lafduhu lafdiga ilaagu waxaa weeye sariixun mid wa kinaayatun mid sarbeeba famin sariixii kiisa cad waxaa ka mid ah takyiibu dakarin dakarkii inuu ku qariyo bifarji farjigi oo waun waigi weeye wa jimaacun jimaaci weye waiftidaadu bikrin gabadhii bikrada ahayd in la bikro jabiyo weeye waljadiidu muctamad waxaa weye qowlka jadiidka ah anna mulaamasatan gabadhii in la taabto wa mubaadacatan in la mubaadacayo mubaadacadu waa un jimaaci weye wa mubaasharatan in lala baashiro oo la taabto waityaana in loo tago wakhashyaana in la daboolo waqirban in loo dhawaado wanaxwi xilmada kinaayaatun intaasba waa sarbeebo waxaan soo tilmaannay ilaagu inuu leeyahay arkaan arkaantiisa waxaa ka mid ahayd rugnigan afraad oo ah almaxluufu calayh wixii laga dhaaranay wixii laga dhaaranay waxa laga dhaaranay haddaba waa maxay tarku ljimac jimac in laga tago wey jimac in laga tago wey wax kale oo laga dhaaran kara ma jiro maala hadduu dhaho waxaan ka dhaaranaya inaana ku dhunkanayn yani ilahay waxaan u dhaartay inaan ku dhunkanayn ama aana istimtaac kugu samaynayn ama waxaas hadduu ka dhaarto taasi ilah ma noqonayso waa un jimaac inuu ka dhaarto waaya haddaba jimaacii marka laga dhaaranayo lafdi sariixana wuu leeyahay lafdi kinaaye ahana wuu leeyahay alfaadiisa sariixa waxaa ka mid ah inuu dhaho ilaahay baan ku dhaartay dakarkayga waxa weeye ku qarin mahayo farjigaaga ama laa waطiituki wuli ama laa jaamactuki kuma jimaacayo ama la asabti kuma asiibayo ama la aftadu bakaarati bakaaradaada ma jibinayo waxaasu ka dhaartay alfaadaas waa alfaad sariixa alfaadaas waa alfaad hee sariixa oo xagga ilaahigii ku cad alfaadda kinaayaadka ahna waxaa weeye inuu dhaho laa ulaamisuki ama laamastuki laa baadactuki laa baashartuki laa ataytuki laa hashaytuki laa qaarabtuki inan alfaadan waxaa weeye sariix kuma aha jimaaci yani waxay ixtimaalaan jimaaciyo waxaan jimaac ahaynba way ixtimaalaan way fahanti inta badan alfaadu isticmaal alfaadan kinaayaadka ah ilaahi wa tacaala wuxuu yidhi wain dallaqtumuuhunna min qabli an tamasuhun masibu ka cabiray falama tagashaaha xamalat xamlan khafiifan famarat bih way fahanti soo ma walaa taqrabuuhun qirbaanki wayaan walaa iyo qirbaan iyo masi iyo lamsi iyo mulaamasa iyo mubaashara falaana baashiruhun marka alfaaddaas qur-anku cabira mubaasharo iyo mulaamase iyo nas iyo waxaa weeye qirbaan iyo hishyaan iyo alfaadda mualif halka noogu sheegay ayuu qur-aanku isticmaalay alfaadda sariixa qur-aanku ma isticmaalin qur-aanka adab ayuu ku dhisan yahay laakiin fuqahadu waxay ku khasban yihiin maadaama fiqigii dadkii la barayo in alfaaddii loo cadayo waa fahamta soo maha marka fuqahadu alfaad cadcad bay isticmaalaan oo waxba ma qariyaan waad fahamteen ila dadkii waxaan fiqiga la baraya w haddaan fiqiga saa dadka loogu caddayn dadku fiqiga baran mahayaan oo wax khalad macno khalada fahmayaan majaazi ma jiro mesha wax la yidhahdo wa lafduhu lafdigiisu lafdiga waxaa weeye tarku اljimaac caddaynaya macnaha jimaac in laga tago waxaa weeye sariixu mid cad iyo wakinaayatu mid sarbeeba famin sariixi kiisa cad waxaa ka mid ah tayiibu tayiibu dakrin tayiibu in lagu ariga biarji arjiga wad wey wajmaacu weye waftidaadu bikrin bikada in la jabiyo weeye waljadiid waxa weeye ana mulaamasata taabashadii muwaadacatan taabashadii mubaasharatan taabashadii waa ityaanan intaa waa isku dhoweyn inta waxa wey waa taabasho waa ityaanan u tegitaankii waqishaanan daboolidii qurbaanan u dhawaanshihi wanaxwa kinaayaatu wey intaa waa sarbeedu eg maxay kula duwan yihin sariixa iyo kinaayadu sariixa iyo kinaayadu waxay kula duwan yihiin sariixuna niyo uma baahno kinaayaduna waxay u baahan tahay maxay niyo hadduu dhaw wallaahi laa laamasuka uusan uga jeedin jimaaci dee ma noqonaya ilaah laakiin wallaahi laa jaamactuki iyo wixii la halmaaday waxaan soo sheegin haduu sheego taasi waa alfaad sariixa niyo oma baahnaba walow qaala hadduu dhaho in wadiituka haddii aan kuu tago facabdi addoonkaygu xorun xor weeye fazaalow ka zuulay milkihu milkulcabdi addoonka milkigiisii baa ka zuulay canhu xaggiisa ayuu ka ba milkigiisoo ka baxay addoonkii zaala alilaau ilaagiina meeshuu ka baxayaa waay nin baa xaaskiisa wuxuu ku yidhi haddii aan kuu tago addoonkayga waa xor dabeetana addoonkii ayaa milkigiisa ka baxay oo maala addoonkii baaba dhintayba ama wuu xoreeyey addoonkii ama wuu iibiyey iyo wixii la halmaada ilaagiina meeshuu ka baxayaa sababtoo ah ilaagu wuxuu ku xidhnaa addoonka xornimadiisa addoonkiiba hadduu meesha ka baxay de ilaah ma jiro hadda hadduu gabadhi u tago de addoon xorooya ma jiro addoonkii dhibayba ama orooba horooba u ama waaba la iibiyeyba marka wax xugumoo ka ratibaya ma jiro walidalik ilaagii meeshaas ku baaba'ay ilaagii meeshaas ku baaba'ay axkaamtiis halkaas ku dhammaatay walow qaala hadduu dhayo muwadiyatuka haddaan kuu tago facabdi addoonkii xorun xor weeye fazaala ka suuli milkihu milku lcabdi addonka milkiisa canhu xaggiisa zaala ilahu ilaagiina wuu zuulayaa meeshu baxaya walow qaala hadduu dhaho in wadituka haddii aan kuu tago facabdii addoonkayga xorun xor weeye can dihaari dihaarkayga xor ka yahay oo wakaanuu ahaa dahra mid ka dihaaray haweenaydiisii mid muuli e, ilaa la yimid weeye wailaa haddii kale oo uusan horay oga dihaarin gabadhan falaa dihaara dihaar ma jiro walaa ilaa ilaana ma jiro baainan hoose ee baainka ah wayuxkam waa la xukminayaa bihimaa dihaarkiiyo ilaagiiba waa la xukmin doonaa daahiran xagga sare yacni xagga daahirka waan xukminaynaa xagga baainka laakiin ilaa iyo dihaartoona ma jiro waaya nin haddii aan gabadhayda u tago waxa weeye addoonkaygu waa xor laakiin wuxuu xor ka yahay uu ka xoroobayaa dihaarkayga dihaarkaygu xor ka yahay hadda dihaarka hadduu ninku islaantiisu dhaho anti calaya ka dahri ummii waa dihaarki haddii uu cawd la yimaado oo islaantiis u soo laabto o u tago maxaa ka laasimaya kafaaro kafaaradaas maxay ahayd fataxriru raqaba sooma ahayn addoon inuu xoreeyo taasi ka bilaabmaysa faman lam yajid fasiyaamu shahrayn faman lam yajid faidcaamu sitiina miskiina waa kii ayaddu ah marka had waan eegaynaa hadduu horay dihaar oo la yimid waa muuli waa muuli oo muxuu muuli u noqonayaa kollayba dihaarkiisa addoonbu ka horayn lahaaye muxuu soo kordhiyey muxuu ka cabsanaya ninka waxaan leenahay waa run addoon buu horayn lahaa laakiin addoonkan bicayni inuu noqdo taas weyatu soo kordhinayo addoonkii baa la cayimay isla markaana cidqigiisiiba la dadejiyey waxaas o waa ziyaado uu dusha iskaga saaray waddigaas uu ka tegayo sababtiisa marka taasi culays bay keenaysa waxay asagoo dhahaa addoonkayga waa xor oon dihaarba ku xidhan bay la mid taa waa haddii uu dhaho facabdii xurun can dihaarin isla markaana horay uu dihaar ola yimid haddii wax dihaara uusan jirinba oo ninkani uusan horay dihaar oola imaanin ka waran cibaaradanna uu yidhaahdo in wadiyatu kifa cabdii xurun can dihaarin marka maadaama dihaar hore uusan jirin dee waxa weeye wax dihaarana ma jiro oo horay dihaar oolama imaanin maxay been buu sheego dee waaqic bay khilaafsan tahay ilaana mama jiro maxay ilaagani wuxuu ku xidhnaa hee addoonkani inuu ka xoroobayo dihaarkiisii adoonka inuu ka oroobayo ihaarkiisa mar hadduusan ihaarba jirin de addoonkii ka xoroobi mahayo ihaar saas ayaa baainan xaqiiqadu waa sidaas laakiin xagga daahirka haddii maxkamaddii laisla yimaado ilaagiina wuu jiraa ihaarkiina wuu jiraa ila labadiiba asaga qartay soo maa waad soo ma oo haddii gabadhii u tago markaa addoonkii xor buu noqonaya can ihaarihi ihaarkiisi or ka noqonaya maxaa yeelay waa xaq bini aadam wax inuu ku dhawaaqay xaqa bini aadamkana waxa weeye waa qiraal uu qiray kama laaban karo marka aahiran saasaan xukumaynaa qaacidada fiqiga waxay leedahay naxnu naxkumu bidawaahir wallaahu yatawalla asaraa'ir walow qaala hadduu dhaho in wadiituk haddii aan kuu tago facabdii addoonkaiyo xorun xor weeye can dihaari dihaarkayga ayuu xor ka yahay in daahartu haddii aan dihaar la imaado falaysa bimuulin mid ilaa la yimid ma aha xataa yudaahira ilaa uu dihaar wuxuu yidhi haddii aan kuu tago addoonkayga waa xor buu yidhi dihaarkayga buu xor ka yahay haddii aan dihaar la imaado tan dambe maxay kaga duwanta masaladii hore tii hore in daahartu muusan dhihin tan dambe laakiin wuxuu yidhi in daahartu haddii aan dihaar la imaado wuu is ogyahay inuusan dihaar hore u samaynin marka intaas way masalada dambe la dheertay in daahartu haddaan dihaar la imaado addoonkayga xor buu ka yahay dihaarkayga waaya markaa hadda muuli ma noqonay iminka maxaa yeele haddii aan dihaar la imaado yidhi marka haddii uu dihaar la yimaado markaasu muuli noqonaya markaasu ayuu he muuli noqonaya ila markaasu addoonkii ku xoroobaya haddii he markaasuu addoonkii eh, xoroobayaa hadduu gabadhii u tago waaya oo amase qaala wuxuu idhi in wadiituka haddii aan kuu tago fadaratuki dangaladaadu daaliqun way furanta fa muulin mid ilaa la yimid weeye fain wadic hadduu u tago daluqat way furmaysaa addaratu dangaladii wasaari ilaahu ilaagina meeshuu ka baxayaa wuxuu ku yidhi xaaskiisii haddii aan kuu tago gabadhan aan kula qaba ee daradaada ah dangaladaadu way furanta waa muuli muuli buu noqonayaa maxaa yeele dhib baa kaga imaanaya ninkii inuu dangaladiisii uu furo markii uu gabadhan u tago dhib baa kaga imaanaya waaya haddaba haddii uu gabadhii uu ka dhaartay waddigeedii uu u tago gabadhii dangaladaheedu way furmaysaa ilaagina meeshuu ka baxaya muhiimaddu waxa weeye ilaagii baa meesha ka baxaya mar hadduu gabadhii u tago waxa weeye wadiidkuu idhi fadaratuki aaliqun gabadhii buu u tagay waxa weeye kula hadlay intuusan muddadii ilaaga dhammaanin ka hor ayuu u tegey daradii way furmaysaa maxaa yeele wixii lagu xidhay dalaaq ayaa dhacay ilaagiina saasuu ku baaba'ay oo wax ilaah oo jiraya ma jiro ilaagii halkaasu ku go'ay wladharu muctamadu waxaa weeye annahu shaniya low qaala hadduu ku dhaho liarbacin dumara wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa ujaamicukuna idan jimaaci mahayo falaysa bimuulin mid muuli ilaa la yimid ma aha fi lxaal isla kolka fain jaamaca haddii uu tago alaaan saddex ka mid a famuulin mid ilaa la yimid weeye min araabicati ti afaraad ayuu ka dhaartay oo ilaahiguu ku dhacayaa falow maata haddii ay dhintaan bacduhunna dumarkii barhkood qabla wain intuusan u tegin ka hor barhkaas dhintay zaalil ilahu ilaahigii wuu walow qaala hadduu dhaho wallahi ilahay baan ku dhaartay laa ujaamicu u tegi maayo kulla waaxidatin mid walba min idinkaydin ka mid ah famuulin mid ka dhaartay weeye min kulli waaxidatin mid walba ninbaa wuxuu ku yidhi afar dumaroo uu qabay ilaahay baan ku dhaartay idiin tegi maayo afartiinaba waaya horta isla markaa ilaa ma noqonayo laa yakuunu ilaa'an fi lxaal kolkaaba ilaa noqon maayo maxaa yeelay kafaaradu waxay ku xasilaysaa uun markii afartoodaba u jimaaco afartooda markuu jimaaco ayay kafaarileen wuxuu ihi laa ujaamicukunna saasuu ihi marka wadartiinan idan jimaaci mahaya ka dhigantahay afartiinoo wada jira idan jimaaci mahaya ka dhigantahay waaya waaya marka haddii uu saddex ka mida uu jimaaco ta afaraad ayuu ilaahay ku dhacayaa ilan taasuu xukunku tacalluqaya taasaa haddii uu jimaaco ilaahgii markaa u khilaafaya oo markaa kafaara ku waajibaysa xinfigii ba ku dhacaya maxaa yeelay xinfigii ayaa ku tacalluqay waddiga taa afraad illa wuxuu la ujaamicukuna afartiin idan jimaaci maayo wadartiinaba marka saddexaad uu tagay mid baa u laaban kafaaradii ku laazimi mayso kuma dhic weri tii afaraad hadduu u tago markaasuu xinfigii ku dhacaya ilaa wadartoodii markaa uu tagay afartoodiiba waaya haddii afartoodii mid ka ay dhimato asagoon u tegin middaas ilaahgii saasuu ku baaba'ayaa ilan markaa hadduu xataa saddexdan nool u tago mid uusan u tegin ayaa jirta oo sidaa ku dhimata isagoon u tegin bay dhimatay marka ilaahigii maba xasilayaba in xallal ilah ilaahigii saas ku baaba'ay maxaa yeele wadartoodii inuu wada tago ayaa meesha ka baxday haddii uu laakiin dhaho wallaahi laa ujaamicu kulla waaxidati minkun ilaahay baan ku dhaartay mid walbo idinka idin ka mida ah afartiinan u tegi maayo mid walba markaa ilaagu ku sameeyey mid kasta ka dhaartay mid kasta goni ba ga dhaartay ilan wuxuu yidhi kulla waaxidatin min kun u fiirsa alfaadda fuqahadu eegaan alfaaddii baa kala duwan xagga daahirka waxaad moodaa inay shabahaan laakiin markaa u fiirsato alfaaddii way kala duwantahay marna wuxuu ihi wallahi laa ujaamicu kun marna wuxuu ihi wallahi laa ujaamicu kulla waaxidatin min kun marka tii horena wadar bay ahayd tanna waa mid mid mid kasta gooni ba uga dhaartay mid kasta waxaa weeye ilaahi buu ku tacalluqayaa isla kolkaaba ku tacaluqaya bimufradiha waxay la mid tahay sida asagoo mid kasta gooni oo lagu khidaaboo dhahaa wallaahi laa ujaamicuki wallaahi laa ujaamicu saasay la mid tahay asagoo mid mid oga dhaarta ayay la mid tahay markuu yidhi wallahi laa ujaamicu kulla waaxidatin minkun walow qaala hadduu dhaho laa ujaamicu kuu tegi maayo ilaa sanad inta sanad laga gaadhayo muddo sanada kuu tegi maayo ilaa maratan hal mar mooyaane falaysa bimuulin fi lxaal isla kolkaaba muuli ma noqonayo filafari muctamad haddaan qabano fain wadia ah, haddii uu tago gabadhii walxaal baqiya minha ayadoo u ka hadhay minhaa sanadii aaru eh, min arbacati ashhuri afar bilood wax ka badan famuulin mid ka dhaartay weeye markaa uu ilaaga la yimid gabadhiisi wuxuu ku idhi muddo sanad ah ku jimaaci maayo ilaa hal mar mooyaane hal mar mooyaane horta isla markaaba ku xukmin mayno ilaagi oo dhihi mayno ninkani ilaagu la yimid maxaa yeele halkaa mar ayaan eegi doonaa inay dhacdo horta muddaday dhacaysaan eegi doonaa waaya haddii markaa uu gabadhii markii uu tago halkii mar uu sheegay uu tago waxaan eegaynaa sanadkii uu ka dhaartay uu yihi sanad kuu tegi mahaya hal mar mooyaane sanadkii maxaa ka laaban sanadkii haddii ay ka laaban tahay muddo afar bilood ka badan waa muuli maxay afartaa bilood ayay dhaarta ku dhacaysaa halkii mari uu yidhi sanadka halkaa mar maan kuu tegi doonaa halkii marna dhacday afar bilood ka badanna way laabanta an bilood baa laaban tusaalahaan markaa muuli buu noqonaya waaya haddii ay laaban tahay afar bilood iyo wixii ka sii yarna ilaa ma noqonaya kaas waa xaalif un oo mid dhaartay dhaartii caadiga ahayd unbaa ku tacalluqayse meeshaan ma imaanayo ilaa aslun fasalka malifka wuxuu kaga hadli doonaa axkaamta ilaaga ayuu ku sheegi doonaa yumhalu waa loo sugayaa buu idhi waa loo kaadinayaa ninkii muuliga ah gabadhiisa ka dhaartay arbacata ashhurin afar bilood min alilaa'i muddadaasoo laga bilaabaya min alilaa'i markii uu ka dhaartay gabadhii bilaa qaadin ayadoon qaadi waxa weeye loo egin bilaa qaadin qaadi la'aan ayaa afartii bilood loo tirinayaa wa fii rajciyatin gabadhii rajciyada ahaydna muddadii waxay ka bilaabmaysaa min arajcati xilligii uu gabadhii soo ceshaday ninka hadduu ilaah la yimaado gabadhiisa ka dhaarto afar bilood baa loo sugayaa afar bilood ayaa loo sugayaa muddadaasna waxaa ka bilaabaysaa xilligii uu ilaahu ku dhawaaqay uu yidhi wallaahi laa ujaamicuka markuu sidaa yidhi muddadii ka bilaabaysa afartii bilood ahayd taasna waxaa daliilu aayaddii qur-aanka ahayd ilahi yidhi subxaanahu wa tacaala liladiina yuuluuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur liladiina yuuluuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur ragga ka dhaaranaya dumarkooda waxaa loo sugayaa muddo afar bilood tarabus arbacati ashhuri baa u sugnaaday bilood loo sugo ayaa u sugnaatay waaya afartaa bilood waxay ka bilaamaysaa muddadii ilaaga markii uu dhaartay ayay ka bilaamaysaa qaadina loo egi maayo oo qaadi waxa wey isagoon qaadiba lagu dacweynin ayay muddadii bilaamaysa maxaa ilaahi subxaana wa tacala ayaa muddadaa gooyey oo naskii qur ku sugnaatay waaya haddii laakiin gabadhan ay tahay gabadh rajciye ah gabadhan uu ilaahu ku sameeyey waynu soo dhaaftay gabadha rajciyada ah inuu ilaahay ku dhacayo oo axkaamta zawjada yeelanaysa inta badan marka gabadha rajciyada ah ilaageedu wuxuu ka bilaabaya min arajcati xilliguu soo ceshaday ayay ka bilaabaysa maxay xilligaas ayay zawjo noqotay oo dararkii waddiga oo laga tago markaas ayay ayuu haleelaya dararkaas laakiin intan ay rajciyada tahay n la soo ceshaninba wax darara markaa kuma tacalluqo maxaa yeel gabadhan aslan ninkan xaaraan bay ka tahay laakiin maalintu soo ceshada maalintaas ayaa afartii bilood laga xisaabinaya ka bilaabmaysa yumalu ninkii waa loo sugaya arbacata ashhurin afar bilood min alilahi laga bilaaba xilligii uu ka dhaartay gabadhii bilaa qaadin qaadi la'aan wa fii rajciyatin gabadhii rajciyada ahayd min rajcati rajcadiiba ka bilaabaysaa walow irtada hadduu ridooba axaduhumaa labadii sawj mid ahaan bacda dukhuuli markuu gabadhii u tegey kadib fi lmuddati muddadii dhexdeeda haddii muddadii afarta bilood dhexdeeda haddii uu labadii zawj mid ahaanuu ridoobo inqadacat waxa weeye muddadii way go'aysaa fa idaa aslama haddii uu islaamo kii ridoobay istunifa dib loo bilaabi doonaa waaya muddadii afarta bilooda dhexdeed ee ninkan uu ka dhaartay nin baa gabadhiisi dhaartay wuxuu ilaahay baan ku dhaartay inaan kuu tegaynin dabeetana muddadii afarta bilood ee loo sugayey ayuu ninkii ridoobay ama ayadaaba ridooday midkood baa ridoobay waay muddadaas riddada ay ku jiraan ama midkood uu ku jiro waxa wey lagama xisaabayo ilaahii ilaahigii muddadiis halkaasi ku go-aysaa haddii kii ridoobay uu soo islaamo muddadii dib baa loo bilaabaya dib ayuu bilaabmaysaa oo kow baa laga soo bilaabaya sababtu waa maxay maxaa yeelay gabadhan maadaama ay ku dhacday ama asagii ninkii uu ku dhacay wax nikaaxiiba saamayn ku yeelanaya nikaaxiiba inuu jaro oo waxa weeye halis ay tahay oo ikhlaalku keenay nikaaxi oo ah waxa wey riddadan waxa weeye la eegi mahayo muddadii xaggii hore laga eegi mahayo ee waxaa la eegayaa intan gabadhan ay waxa wey riddada ku jirta ilan xaaskiisii ma ah ooma bannaan inuu tago waa faanti soo ma hadduu asagoo riddoobeyna uma tegi karo marka maadaama ay muddo inqidaacay soo kala dhex gashay muddadaas ayaa muddadii baa kala go-day marka dararku wuxuu ku xasilaya afar biloodoo xidhiidh ah afar biloodoo xidhiidh ah sa darteed dib baa loo bilaabaya muddadii dib ayaa loo bilaabaya walow irtada hadduu ridooba axadumaa midkood bacda dukuulin dukuul kadib muxuu bacda dukuulin uu yidhi haddii uu ridoobo midkood qabla dukuulin tanajasat ilfura furadii markaasi degdegaysaa waa kii hore inoo soo dhaaftay bacda dukuulin dukuul kadib haddii midkood uu ridoobo fi lmuddati muddadii dhexdeeda muddadii iilaaga afartii bilood dhexdeeda inqadacat muddadii way go'aysaa maxaa yeeley dararkii de ma xidhiidha markaas ida lama kii ridoob haduu soo islaamastuni farmuddadii dib baa loo bilaabaya wamaa yamnacu lwaطa waddigii wax diidaya oo walam yukhila binikaaxi nikaaxi inaan wax u dhimaynin in wujid haddii la helo fiihi zawjkii haddii laga helo lam yamnac ilmuddata muddadii ma diidayo wadalika miaal ka sawmin soonkii weeye waixraamin ixraamkii weeye wamaradin xanuunkii weeye wa junuunin waalidii weeye awmase fiihaa maanicii wadiga waxaa laga helay gabadhii walxaal huwa maanicaasi xisiyun mid xiska loo dhisbeeye weeye wadalika miaal ka sikarin yaraantii gabadha weeye waa gabadh yar wamaradin xanuunkeedii weeye manaca kaasi wuu diidaya muddadii inay bilaabato ayuu diidayaa wain xadaa haddii uu soo dariyo fi lmuddati muddada dhexdeedana qaطacaha muddadii wuu kala jarayaa faida zaala hadduu meesha ka baxo waxa yimid ee maanica ah istunifad muddadii dib baa loo bilaabayaa waqiila waxaa la idhi tubna muddadii waxaa lagu dhisayaa wixii ka tegey aw amase wujida waxaa la helay maanic wai wii wadiga diidayay ayaa zawjadii laga helay wahuwa maanic waddigaasna sharciyun mid sharci aha weeye wadalika midaalka xaydun xaydkii weeye wa sawmi naflin soonkii sunnada aha weeye falaa kaasi ma diidayo waxaa weeye muddadii ma diidayo inay socoto waaya wayamnacu wuu diidayaa fardun ee soonkii faradka ah wuu diidayaa fil asaxi muctamad haddaan qabana markuu mualif ka soo hadlay wixii nikaax ikhlaal ku sameynaya oo ah riddadii ila riddadii nikaaxi bay kala jaraysaa khaasatan haddii eh, waxa weye qofkii ridoobay hadduuna soo islaamin ciddada dhexdeedii haddii bacda dukhuul ahayd waxa weeye nikaax bay meesha ka baxaya kaaw inoo soo sheegay kanna waxa weeye waa wax waddigan diidaya laakiin nikaaxi waxba aan u dhimaynin haddii muddada dhexdeeda u yimaado waan eegaynaa waxaas maanica ma ninku ku yimid zawjkii mise gabadhiibu ku yimid haddii gabadha ku yimidna waxaa loo kala qaadaya ma maanic xisi ah mise waa maanic sharci ah waaya hadduu ninkii haddaba ku yimid maanicaas nikaaxii waxba aan u dhimaynin oo nikaaxii aan kala jaraynin laakiin waddagii diidaya muddadii waxa weeye ilaaga ma diidayo kaasi muddadii ilaaga ma diidayo tusaalihiis waa maxay soonkii ninkii baaba soomay muddadii dhexdeeda de gabadhi uma tegi karo intuu sooman yahay wuu xarmaday xaj buu xidhay ama cumru xidhay intaa uu muxrimka yahay gabadhi uma dhowaan karo waa ka xaaraan wuu xanuunsaday bukaan buu noqday intaaba bukaankiiy gabadhi waa laga yaba inay ku adkaato inuu tago junuun u waashayba waxaasna waa maanic wai laakiin wax nikaaxi udhimaya ma aha waaya wuxuu iskuu jira haddaba maanica ninka maanic sharci ah iyo maanic xisi ah maanica sharciga waa labadaa hore ee soonkii iyo exraamkii maanica xisigaana waa labadaa dambe maradkii iyo junuunkii waad fahamta soo ma kaas hadduu ninka xaggiisa ka yimaado wax dhiba male muddadii way soconaysaa muddadii ilaaga way soconaysa maa gabadha waa mumakina ninkii diyaar bay u tahay maanicun aggiisu ka yimid mar horena asaga gabadha ka dhaartay dhibkeedana uu qastay haddii maanica gabadha xaggeedu ka yimaado waxaan u kala qaadaynaa labo qaybood maanic xisi ah iyo maanic sharci ah maanic xisigi waxa wey gabadhii baaba yarba oon xamili karin waddigi maalan waa gabadh yaroo waxa weeye eh, u ka dhaartay maalan lix jir oo toddoba jir lagu meheriyey ayuu ka dhaartay waa fahamta soo maa maanic xisia ah wey ama waa gabadh bukaanoo xanuunsan oo de aan xamili karin waddigi kaasi waxa weeye muddadii wuu diidaya haddii markii uu ka dhaaranayay bay sidan ahayd gabadho gabadh xanuunsan ay ahayd ama inan yaray ahayd waa maanac xisi oo marka horeba muddadii bilaabi mayso waa fahanti soo ma ilaa gabadhaa waxa weeye maanicu ka zuulo haddii muddada dhexdeeda maanicanu yimaado gabadhii muddada dhexdeeda xanuunsatana waxa weeye muddadii wuu jarayaa inta ay xanuunsan tahay muddadii lama xisaabinayo haddaba haddii waxa weye maanicu meesha ka baxo uu zuulo muddadii waa la bilaabaya dib baa loo bilaabay waa la cusboonaysiinaya sunifad waa la bilaabaya waxaa looga jeedaa kow baa laga bilaabaya ee muddadii hore soo socotay ee gabadha intayna xanuunsan ka hor jirtay maalan bil baaba marka hore intuu ka dhaartay bil baa ka soo wareegatay kadib bay xanuunsatay kadib haddana caafimaadday bishii lama xisaabinaya kow waa laga soo bilaabaya saas wey stunifad waa la bilaabaya qayd baa wuxuu leeya maye tii horaa lagu dhisayaa muddadii hore ee soo socotay baa lagu dhisayaa hadduu maanicu maanic xisi yahay weyaan hadduu maanicu sharci yahayna sida xaydkii gabadha hadday xayd qabto ama caado qabto gabadhii looma dhowaan karo oo ninka waa ka xaaraan soon sunno ah ayay soomanayd waxa weye kaasina waxa weye ma diidayo muddadii falaa yamnac kaasi ma diidayo xaydkii gabadha ku imaanayey muddadii afarta bilood ahayd ee ninka loo sugayey muuliga ah madi ma goynayo soonkii sunnahana waa saas oo kale waaya hadduu soonku arad yahay laakiin oo gabadhi maala bisha ramadaan baaba soo gashay way soontay waxa wey muddadii way kala go'aysaa sida muctamadka qiilna wuxuu leeyahy maya muddadii ma kala tarayso maxaa yeelay wuxuu awoodi karaa ninkii inuu habeenkii gabadhi u tago wamaa ymnac lwa wadiga wax diidaya walam yuhila binikaaxi nikaaxin waxaana u dhimayn wujid haddii laga helo fiihi ninkii lam yamnac ilmuddati muddadii ma diidayo ka soomin soon wey waxraamin xarmasho wey maradin xanuun wey wajununin waali weeye awamase fiiha gabadhi baa laga helay walxaal huwa maanicaasi xisiyu mid xis loo nisbeeye weeye ka sikari yaraantii wa maradin xanuunkii manaca kaasi muddadii u diidaya wain xadaa maanicaasi hadduu yimaado filmuddati muddada dhexdeeda aacahaa wuu goynayaa qaacahaa muddadii wuu kala jarayaa فإda زaaل hadii uu zuulo stinifad muddadii dib baa loo soo bilaabaya waqiila waxaa la yidhi tubnaa waxaa lagu dhisaya muddadii intii ka tagtay awmase sharciyu weeye maanica gabadha ku yimid mid sharci loo nisbeeyey ka xaydan xaydki weeye wa sawmi naflin soon sunnaha weeye falaa kaasi muddadii ma kala goynayo wayamnacu wuu diidaya muddadii fardun soom arad ah ilaa sai muctamad hadaan qabaan fain wadica haddii uu u tago maxaa soonka faradka soonka sunnada loo kala qaaday soonka faradkaa gabadhii looma tegi karo ninkii soonkama jebin karo waa ka xaaraan laakiin soonka sunnada ah wuu ka jebin karaa soonka sunnada wuu ka jebin karaa waay masalada wayna soo dhaaftay fain wadica haddii uu u tago gabadhii fi muddati muddada dhexdeeda wa ilaa haddii kale horta fain wadica fi lmuddati jawaabtii shardigaas mualifkuna sheegay laakiin waa qadaranta in xalla alilaah ilaahgii wuu furmaya halkaas ku dhammaanaya hadduu gabadhii muddadii dhexdeeda u tago walazimo kafaaratu yamiin kafaaratu yamiin ku laazimaysaa wa ilaa haddii kale gabadhi u tagi waayo muddadii dhexdeeda afartii bilood dhexdeed falahaa gabadhi waxaa u bannaa mutaalabatu inay ka dalbato muddadii kadib bian yafiya inuu soo noqdo oo waddiga u soo laabto aw yualliqaama inuu furo walow tarakat xaqaa xaqeeda hadday ka tagto falahaa waxaa u bannaan almuaalabatu inay ka dalbato bacdahu ay bacda tarki markay ka tagtay kadib wuxuu ku yidhi muddada dhexdeeda ninkii de ilaaga la yimid ee yidhi gabadhayda u tegi maayo waxaan yidhi afar bilood baa loo sugayaa afartaa bilood dhexdeeda hadduu gabadhii u tago oo dhaartiisii uu jabiyo waa khayr waad fahanti sooma ilaagiina saasuu ku dhammaanayaa oo ku soo afjarmayaa kafaaratu yemiina ninkii way kuu waajibaysaa hadduu ku dhaartay ilaahay subxaanahu wa tacaala magaciisa ku dhaartay waaya haddii laakiin afartii bilood uusan u tegin afartii bilood ay dhammaato gabadhii waxay xaq u leedahay afarta bilood kadib inay eh, dacwayso ay ka dalbato inuu ama usoo laabto oo jamaaceedii ula yimaado ama haddii kalo gabadhi iska fasaxo uu furo maxaa yaele aayadda qur'aanka amsilada noo caddayso ilaahi subxaanahu wa tacala wuxuu uhi liladiina yuuluuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhurin fain faa'uu faina allaha gafuur raxiim ainfaau waa hadday soo noqdaan waa fay waa weyaan fay lilwai weyaan waaya wain cazamuu alaaqa fa ina allaha samiin calim labada aayadood baaba baabkan dhan aan akrinayno labada aayadood baa caddaysa ee kaagaaba waaya walow tarakat xaqaha xaqeeda hadday iskaga tagto ay dhahdo ninkii iskaga aamusto afartii bilood way dhammaatay ayadna maysan dalbanin ninkani inuu xaqeedii uu siiyo oo jimaaci ah ama inuu iska fura mayna dalbanin kadib muddo kadib bay haddana ku dhalatay inay codsato xaqeedii xaq bay leedahay xaqeedii waxaa weeye ma dhacayo xaqeedii ma dhacayo maxay dhibkani waa dhib joogto oo soo noqnoqonaya sida waxaa la matahay gabadhii ninkeedii uu biilkeedii bixin waayay dabeetana iska saamaxday mudday u sabirtay mudday iska cafisay muddo kadib haddana way soo laba kaclayn kartaa way dhihi kartaa ama ifur ama waxa wey biilkayga isii way dhigi kartaa waa fahamta soo ma marka darar joogto oo socdo wey gabadha darar u socdo wey fain wadica ninkii haddii uu tago gabadhii fi lmuddati muddadii dhexdeeda fadaaka daahir arrinka uu cadyaho ilaahgii meeshaas ku dhammaanaya kafaaratu yamiina ninkii way ku waajibaysaa wa ilaa haddii kale oo gabadhii u tagoya muddadii afarta bilood dhexdeeda falaha waxaa u bannaan muطaalabatu inay ka codsato bian yafiya inuu soo laabto oo wadiga usoo noqdo aw yaliqa ama inuu furo walow tarakat hadday ka tagto xaqaa xaqeedii falaha waxaa u bannaan almuaalabata inay dalbato bacdahu bacda tarki katitaanki kadib wataxsulu way ku xasilaysaa alfiyatu noqoshadii waxa waddiga loo soo noqonayay bitayiibi xashafatin xashafadii inuu ku qariyo biqublin qubulki gabadha walaa muaalabata muaalaba uma sugnaanin in kaana biha gabadhi haddii uu ku sugan yahay maanicu wadin waddi wax diiday ka xaydin xayd weeye wa maradin xanuun weeye waaya horta fiadii waxay ku xasilaysaa u yidhi gabadhii inuu jimaaco u tago inuu jimaaco ayay fiadii ku xasilaysaa ilahay qur-aanka ku sheegay uu yidhi fain faau faagaas faauda waxaa looga jeedaa ay fain faau hadday gabadhii usoo laabtaan jimaaceedii baa loga jeeda fain faau marka fayadaasi qur-aanka lagu sheegay waxay ku xasilaysaa inuu eh, gabadhii u tago oo xashafadii uu ku libdhiyo qubulkeeda waaya duburkii lama dhihin la soco qubulkeeda xashafadana waad garanaysaa akaamta jimaacu sideedaba xashafada may ku tacalluqdaa waaya gabadhii ma dalban karto in eh, ninkani uu u soo noqdo jimaaceedii ama uu furo haddii uu ayada ku sugan yahay wax diidaya waddageedii tusaale ahaan gabadhina xayd bay qabtaa iyadoo xayd qabta ma dhigi karto ama eh, ninkani xaqaygii hay siiyo oo jimaaci ha sameeyo ama haddii kale hay furo ma dhigi karto sidoo kale hadday xanuunsan tahay oo xanuun dee diidaya waddagii hadday xanuunsan tahay taasina waxa wey ma dalban karto maanic baaba jira maanic baa jira say bay u dalbanaysaa waxa wey jimaac iyadoon awoodi karin wain kaana fiihi ninkii hadduu ku sugan yahay maanicun abiiciyu maanic dabiici hadduu ku sugan yahay wadalika miaalka maradin waaba xanuunkii duuliba waxaa laga dalbanayaa bian yaquula inuu dhaho idaa qadartu haddii aan awoodo fiitu waan soo laabanayaa aw amase harciyu maanicun harciyan maanic harciga ah ninkii ku sugan wadalika miaalka ixraamin ixraam webeye oo xaj buu xidhay ama cumru xidhay falmadhabu muctamad waxaa weeye annahu shaaniye yuطaalab in laga dalbanayo bialaaqi furiin fain waaya maanicii aan soo tilmaamaynay haddii uu ku sugan yahay ninkii oo hadda gabadhii kuma sugna ninkii buu ku sugan yahay markii waxa weye muddadii ay dhammaatay afartii bilooda kadib ayaabaa ninkii waxa weye maanic dabiici ah uu ku sugan yahay maanica dabiicigan wuxuu noqon karaa xanuun ninkii uu xanuunsan yahay xanuunkanna wuxuu u diidayaa inuu gabadhii u tago waaya marka waxaa laga dalbanayaa inuu dhaho haddii ilaahay caafiyo oon awoodo gabadhaasi waan u tegayaa fitu waan soo noqonaya macnaha jimaaci gabadha waan usoo laabanaya inuu saa dhaho ayaa laga rabaa ama mase talaqtu waan furayaa saa inuu dhaha laga rabaa afka inuu ka caddeeyo ila maadaama ninkan gabadhii uu afka ka dhibay waa inuu afka ka caddeeya hadda maadaamuusan awoodi karin ficlan inuu sameeyo jimaaci waa inuu af ka caddeeya ilahay hadduu caafiyo inuu gabadhan usoo laabanayo oo xaqeedii uu siin doono waa maanicna hadduu yahay maanic abiiciah hadduu maanic sharciga uu yahayna sida ixraamkii ninkan xajba buu ku jiraaba markii dee afartii bilood ee dhammaatay ee ilaaga maxaa la samaynaya markaa ayadaa marka waxaa laga dalbanaya dalaaq oo keliah meeshan ma jiro faygi ma jiro adii mesh bay ka baxaysaa maaa ninkan waa muxrim waa ka xaaraan inuu gabadhi he gabadhii u tago isagoo oo muxrim ah saa darteed waa lena gabadhan fur afartii bilood way dhammaatay gabadhiina muddada afarti bilood maadan u tegin walidalik fur alaaqeedii baa laga dalbanaya waaya fain casaa haddii uu caasiyo biwain wadin hadduu ku caasiyo saqadat ilmuaalabatu dalbashadii way dhacaysaa maxaa looga jeedaa ee ninkii muxrimka ahaa amba waxa weeye maanic sharciga uu ku qumay tusaale ahaan soom buuba ku jiray ilan soomku waa maanic sharciga soo ma amba waxa weeye muxrim buuba ahaa ayaa gabadhii buu u tegey oo uu ku dambaabay waddigeedii asagoo muxrim u tegey markay muddadii dhammaatay mudaalabadii way dhacaysaa mudaalabadii way dhacaysaa maxaa maqsuudkii uu xasilay waxaa la mid ah haduu u tago gabadhi iyadoo waxa weeye iyadoo maala xayd ku sugan buu u tegeyba uu ku dambaabaya soo ma inuu utago yad ay tusaan laakiin fayadii way xasishay fayadii way xasishay la dhihi maayo ninkii waxa wey markii exraamkan eh, aad ka baxdana waa lagaa rabaa wadi kale ama waxa wey goodha markii daahir noqoto waa lagaa rabaa maqsuudkii wuu xasiray faincasaa hadduu ku caasiyo biwadin waddi hadduu ku caasiyo gabadhii u tago afartii bilood markay dhamaato kadib eh, waddi xaaraana u tegey saqadat ilmudaalabatu mudaalabadii way dhacaysa wain abaa hadduu diido alfayata inuu soo noqdo wa alaaqa alaaqiina uu diido fal adhar muctamad waxa wey ana alqaadi qaadiga ayaa yualiqu calayhi ka furaya dalqatan hal dalqad buu ka furayaa wa annahu shaniya laa yumhilu u kaadin maayo alaaan saddex maalmood u kaadin maayo wa annahu shaniya idaa wadica hadduu wadiyo bacda muaalabati markii laga dalba kadib lazimahu kafaaratu yemiin kafaaratu yemiin baa ku laazimaysa wuxuu ku yidhi ninkii markii afartii bilood ay dhammaatay ninkii muuliga ahaa ee laga dalbaday gabadhan inuu ama furo ama u soo noqday jamaaceedii ayuu labadiiba diiday wuxuu ihi furina mahayo jamaacina mahayo gabadhi qaadiga markaa waxa weeye arrintii guddoominayo go-aankiisa ayuu qaadanaya marka qaadigii gabadhii dalqad ayuu kaga furayaa asagoo naa'ibka ah ninkii hal dalqad buu kaga furayaa saasay jumhuurulculamaa ku tageen maxaa yeele gabadhii in la sii dhibo ma bannaano ninkana kuma khasbi karra fiyadii hadduu diiday waad fahamtay soo maa saa darteed hal dalqad baa lagaga furayaa saddex cisho loo sugi maayo hadduu dhaho halyeer sugo bal saddex cisho halyeer kaadiyo loo sugi maayo hadduu dhaho saddex cisho halyeer kaadiya ama gabadhii waan furi ama waan usoo laaban laga yeeli maayo maxaa yeele markii hore afartii bilood ilaahay uu siiyey waa la siiya liladiina yuuluuna min nisatarabus arbacati ashhur afartii bilood ilahay yidhaha loo sugo waa loo sugay marka wax dambe oo loo sugayay ma jirto haddii uu gabadhii u tago markii laga dalbaday kadib oo feygi uu la yimaado kafaaratu yamiin baa ku waajibaysa bal hadda u fiirso ninkani horey buu gabadha uga dhaarto wuxuu ihi ilahay baan ku dhaartay ee kuu tegi maayo afartii bilood markii dhammaatay ee laga dalbaday inuu gabadhii u soo noqdo ama uu furo ayuu gabadhi usoo noqdo wuu jimaacay maadaama uu ka dhaartay jimaaceedii waxaa ku waajibaysa he kafaaratu yamiin kafaaradii dhaarta ku waajibaysa waaya waa haddii ku dhaartay ilaahay subxaanaه wa tacaala ism asmaadiisa ka ah ama sifa sifaadkiisa ka ah ku dhaartay wayaan maxay dhaartay wuu jebiyey waaya haddii laakiin uu ku dhaartay waxaan ilaahay asmaadiisa iyo aan ahayn waan eegaynaa haddii uu ku dhaartay tusaale ahaan inuu cibaadada isku waajibiyo maalan wuxuu idhi haddii gabadhan u tago ilaahay wuxuu u leeyahay inaan bil soomo waad fahamta sooma ama inaan xajo oon xajka u qabto markaas waxaa ku waajibay wuxuu isku waajibiyey baa ku waajibaya ama kafaaratu yamiin waa la kala door gelinaya meesha waa nadar oo kale waa sida nadarka oo kale markaa xukunkii nadarka meesha ku dareerayo ama wixii uu eh, isku laazimiyey ha ku laazimo oo hala yimaado ama haddii kale kafaaratu yamiin hala yimaado asagaan door gelinaynaa waaya haddii uu alaaq ku xidhana wuxuu idhi haddii aan gabadhan u tago islaanteedu way furanta ama addoonkayga waa xor buui markaa haddii uu gabadhii u tago gabadhii alaaqeeda uu ku xidhay baa furmaysa haddii u addoon ahana addoonkii ayaa xoroobaya inta laqladeeda kusoo celina wuxuu idhi wain abaa hadduu diido alfiyata inuu soo laabto alaaqii furiinkii falaadar muctamad waxa wey ana alqaadi qaadiga ayaa yualiq alayh ka furaya alqata hada alqar wa annahu shaniya laa yumhalu loo kaadin maahay alaaatan saddex cisho wa annahu shaniya idaa wadic hadduu gabadhi u tago bacda mutaalabati markii laga dalbaday kadib inuu usoo noqdo lazima waxaa ku waajibaya kafaarat yimiin dhaar kafaareed baa ku waajibaysa wallahu tacala aclam wsala allah wslam alay